inuu xaqan yahay xaq aan hadduu yahay laakiin haddii qaadina uusan jirin adigana qofkii xuquuqdeedii aad dayacdo xarigana waan la godgeli waan la dhiman uu yidhaahdo xoog haddii lagaga furo gabadhaa way furmi laakiin ikraah bikayri xaqin haddii lagu ikraaho isagoo xaqeediiy waajibkeedii gudanaya alaaqaas isna dhici maayo waxaa ula sala xadiidkii nab ala slaam in allaha wadaa can ummati khaa wاnisyaana wama stukrihuu calayhi wama stukrihuu calayhi wixii lagu qasbay waad aragtay iyo xadiidkii rufica alqalamu can alaaثatin saddex wax looma qabto can الsabiyi xataa yaxtalim wa can اlmajnuuni xataa yacqil wa can الnaa'imi xataa yastayqid intan waanu garannay intana mushkilad badan inaguma hayso allaahuma ninkaas mirqaansaniyo ninkaa sikraansan iyo marka laga reebo dinagu soomaalidu sikraanka iyo xishada iyo khamriga laysuma cudurdaare maadaama uu bahalka qaadku quutul awliye inoo noqday aanan noqonay ummadda iyo mujtamaca keliya ee madaxdooda maandooriye ku martiqaada madaxdooda waxay ku martiqaadaan caalamka galbeeda ka arkaysa khamriga markuu cabayo inta badan khamriga culus wuu la dhuuman innaga laakiin madax timid oon bahalkan bahalkan mukhaadaraadka ah iyo maandooriyaha lagu soo dhaweyni lamaba soorinba sooma sooryadaasi ma dhanna heerarka soomaalidu aan gaarnay taan bay cudurdaar iyo qiil u raarraadinayaan maahane nin maandooriyahaas cunay cinda shaaficiyati dalaaqiisi waa tegey hal masalaan kusoo gabagabaynayaa waxyaabaha dalaaqiisuusan dhacayn inta fasalka damaana u gudbin masalada waa masalada aada inoogu badanaya alaaqu ladbaanka la yidhaahdo ninka caraysan daraaqiisu ma dhacayaa markaan xanaaqsana mid horta qadiyad musallam inaad ogaataan wey reer hadday kala tegayaan waa la isku xumaaday ee reer faraxsan oo qosliyo isfura weligii ma arag weli ma reer faraxsan iyagoo qosliyo isfura ma aragteen weli horta meel reer ku burburay oo lagu kala tegayo waa meel isqabad iyo ismaandhaaf yaallo meel isqabash iyo ismaandhaaf taallana dadka acsaabtooda iyo dareenkoodu caadi ma aha saas darteed caradu saddex baynu ka dhigi carada noocaasee iska fudud qofku wuxuu leeyahay uu garanayo caqligiisi iyo miyirkiisu uusan bedelayn waxa uu leeyahayna ku talagelayo jidka kala garanayo hadduu kaar bangi wata nambarada biinka la garaaca uu garanayo telefoonkiisa biinkiis bi nambarkiisa uu garanayo iyo kombyuutarkiisa raarqaanta aynan ka lumaynin xisaabtuna ayna isaga darmanaynin xoolana hadduu dukaan jooga aan laga xadi karaynin taa mabaadi ulghadab baa la yidhaahdaa adab abiiciya ah weeyo daraaq ma reebo ishkaal ma laha masaladaas midna dadka qaar markay caroodaan way miyir beelaan wuxuu leeyahay ma oga wuxuu ku dhaqmaya ma oga gaar waxaan arkay aragnay gadaal looga sheegsheegiyo gadaal laga xasuusinayo wuxuu sameeyey qolyo markay caroodaan gariiri baa jira gebigiisoo dhan baa gariirayo miyirku bedelmayo ninkaasina xukmulmajnuun buu qaadano isna waxba loo qaban maayo qofkaasi ma miyir qababa miyirkiisiiyo maankiisiiba bedelmay mushkiladdu waa inta udhaxaysa nin miyir qaba wuxuu doonayana garanaya laakiin wax ka xoog badan wato waxbaa riixaya waxbaa dabada ka wada masaladaasi culimmada isu qabteen raxmat ullaahi calayhim sababta la isugu qabtayna xadiid waxaa jira nabigu ala slaam uu yihi laa alaaqa walaa citaaqa fii iklaaqin waxna xoraynna ma asaxdo alaaqa iyo furitaanna ma asaxo fii iklaaqin ama fii alaaqin laba midaa tiraadaba qof xiran xirnaantii baa la ysku qabsaday waxay u badan yihiin in loo jeedo qofka garashadiisii iyo dareenkiisii iyo maskaxdiisii iyo rabitaankiisii cara ay xirtay oo wuxuu samayn lahaa iyo wuxuu fali lahaaba cara ay ka tambadisay oo umm masaalixaan ka fikiri karin maskaxdiisu aynaan u furnayn ninkaa way ninkay fuqahadu isku qabteen qolana waxay yidhaahdeen ka dambaa loo jeedaa ee isbedelmaye waxba kala ogeyn baa fii khilaaqin loo jeeda haddii kale ninka waxuu kala garanayaa qola waxay idhaahdeen maya ninkan waxaan ku hadlay laakiin inuu dhaha aan doonaynina caro ka tambadate un la daldalmaya hadhowna dib uga murugoonayoona hadalka inaan dhaha ma ahayn shaydaan caradii baa iga tambadisay dadkuna carada ka tambadisay darteed ayna waxba ugu qaadaynin hadallada qaarkood ayna u qabanaynin kaasoo kaleetaa loo jeedaa halkan baa wadaadadu hadba midkaad la soo kulanto waan caraysnaa iyo ma caraysnayn anoo caraysan baan furay markaad leedihiin halkaanbaa wadaadadu aragtiday ku kala duwan yihiin unbay jawaabtu iyo wuu dhacaya ma dhicintu ku kala duwanaataan kadib faslun wuxuu yihi fi rajcati haddii dalaaq dhacay ma la soo noqon karaa waa la ysqaban dalaaqna wuu dhici ilaahayna in laysku soo noqduu jideeyey haddaba ninkii haweentiisi hadduu furo waidaa allaqa hadduu furo ninkii imra'atahu xaaskiisii waaxidatan hal dalqaduu ku furay aw itnatayni ama laba dalqadood buu ku furay falahu wuxuu leeyahay muraajacatuhaa inuu soo ceshado maa lam tanqadi haddii aynan gu-in ciddatuhaa ciddadeedii haddaynan gu-in aynan dhammaanin gabadhii inta ay ciddada ku jirto waa uu soo ceshan karaa halkan mualifku laba shardi oo shuruudu lcidda ah buu tilmaamay marka koowaad inay dalqadii koobaad tahay ama tii labaad tahay haddiise ta saddexaadii ay dhacdo masalada soo socotuu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala shardiga labaadi waa inay ciddadii weli ku jirto labadaa shardi waa ijmaac naska daahirka qur-aankuna waa sheegay markii ilah yihi wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثatu quru'in alaaثata quru'in saddex caaday sugayaan haweenka la furay aakhirka ayaddana waxaa lagu yihi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii daalika saddexdaa intay ku jiraan quri ishaarada haddaba fii daalika alaaثata quru'in bay u noqonaysaa saa darteed fii daalika waxaa la leeyahy intay ciddadaa quruuda ku jirto soo ceshigeeda ninkaa u xaq leh labadaa shardi buu mualifku sheegay laakiin shuruud kaley leedahay dalaaqaa dalqada labaad iyo ka saddexaada halkana waa laga fahmi karaayo inay ciddad ku jirtaa waa inay haween ay gogol isku arkeen noqotaa laakiin haddaan gogol iyo xiriir gogoleedba dhex marin oo nikaaxii kadib dalaaquun xigay wain طalaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin ciddaba ma lahanoo iyadu markaaba nin kale guursan kartaa culimmadu waxay shuruuda ku dareen markay rajcadu furan tahay dalaaq kala tagan iyo furqadan reerku ku kala tegey anlaa takuuna khulcan walaa fasqan waa inayn ahayn qulucay madaxeeda furatay waa inuunan ahayn taana waan soo maray hadday madaxeeda furato niguma soo ceshan karo waa inayna fasku qadaa'in ahayno intii dararkii iyo dhibkii ka batay isna xaqeedii gudan waayey isna fafana fasixna waayey uusan qaadi fasaqin wey haddii qaadi xukumo ka fasaqo rafci darari canha rajca ma furna sababtoo ah albaabka haddii la furo fasaqii qaadiga uu fasaqay maxay qabanayaan dararkii halkeeda ha ku noqoto sow tashriica fasaqa la fasaqo ee qaadigu uu fasaqayahay macmacno iyo amara iyo maslaxada ma yeesheen waayahay fasaq hadduu yidhahda riddaan ku sugaya ana rajactu maan dhihi adna waan fasaqaydh ana rajactu waan la taagnahay maca annahu sida saxiixa fasakhu dalqa tagtay maaha oo saddexdii weli way joogaan weligaaba boqol jeer fasaq adna rajactu waan kula daba taagnahay bay noqon dararkii gabadha ee laga rafcinaya haweentana daa'im buu noqoni walidaalika culimmada waxay dhaheen fasak qadaa hadduu yahay rajco ma furna waxaa kaloo kamida bay yidhaahdeen rajcadaasi inaynan mucallaqatan bisharin aw mudaafatan limustaqbalin waa inaynan ahayn walow masaladaasi ay jamhuurtu qabaan waxay yidhahdeen rajcadu waa tabacu nikaaxi nikaax iyo guurkana waan guursaday bisha soo socotaan kuu guuriye waan aqbalay ma asaxo hebel hadduu yimaado waan kuu meheriye waan aqbalay hadduu yimaadana ma asaxdo oo tacliiq shardina laguma xiri karo xilligaa marka la gaaray saa inoo tahayna lama dhihi karo kadaalika arajcatu bay yihahdeen hadduu yidhaahdo hebel hadduu yimaado waan ku ceshaday iyo waawo hadduu beriya waan ku ceshaday rajcadaa waxba kama jiro waa inuu markaa yihahda waan ku ceshaday hadalka uu soo afjaro wey madhabkana shaaficiyada iyo xanafiyada iyo maalikiyada xanaabilada qaba laakiin xanaabiladu waxaan leeyahay xanaabilada qaar kamida waxay ku dareen insha allah wuu dhihi karaa dhimada insha allahu istinahaas bay ku dareen waxaa kamida bay idhahdeen shuruuda ninka wax soo ceshanaya an yakuuna ahlan linikaaxi waalaaqi haduuba waa la ama sabi ahaa ama qasab ku soo cesho la yihaahdo heshishada rajcadaasi waxba kama asaxo in la markhaati loo yeelo ma ilaahay wuxuu yidhi waashhiduu daway cadli minkum laba markhaati oo caadiliin ah markhaati geliya markaad soo ceshanaysaan haweenka waxaa kaloo nabigu sheegay ala nabiga ka sugan ala slam xadiid baa sugan cimraan ibni xuseyn baa nin baa u yimid wuxuu yihi cimraanow xaaskaygii baan keligaya anagoo afuray haddana waan soo ceshadaye ka waran wuxuu ihi طallaqta ligayri sunnatin waraajacta ligayri sunnatin ashid calىa taطliiqihaa wartijaaciha soo ceshiga iyo furitaankaba inaad markhaati u yeeshaa sunnaa si muranka iyo isqabqabsiga looga tago laakiin amarkaasi ma wujuubba cinda aljamhuuri maya waa sunno yihahda istixbaab wey waana haakada alahar fi madhab shaafici aahar markaan ihahna waa araajix min aqwaali imaam shaafici laftiisa ilaa waana qowlka jadiidka laakiin alqowl اqadiim wuxuu leeyahy daahirka aayadda ee amarka ah wujuub buu faa'iideynaya saa darteed markhaati gashigu waa waajib mataba markhaatigii marka loo yeelo ama aan loo yeelino way asaxaysaa aan niraano see loo soo ceshanayaa haweenkii ninka haweentii markuu soo ceshanayo laba laba mas'alo baa inagala xiriirta masalada koowaad marka la soo haweentii iyadu raalli inay ka tahay ma maya qowlan waaxidan aniga ma rabiya aniga raalli kamiihiyo warkaa socon maayo gabdhuhu isku lugoynin qadiyadani waxay taabic u tahay nikaaxi nikaaxu gacantiisa inuu ku jiro iyada ridaheeda kuma xirnayn inta ay dalqadihii dhammaanayaan ama ciddadeedu go-aysana rajactu inuu yihaahdo ridaheeda iyo raalli ahasheedana kuma xirna tashigeeda iyo wargelinteedana kuma xirna masalada labaad an xasusinaya waxaa weeye qaabkee buu ninku usoo ceshanayaa laba qaab mid bay rajcadu noqon kartaa midi waa bitifaaqin midna khilaaf baa ka taagan mid waa bitifaaqin oo qowl iyo erey hadduu ku soo ceshado oo uu xaaskaygii waan soo ceshaday iyo rajactu rajactu rajactu keliya haddaadan shidin rajca ma noqoto intaa u fiirsada waayo rajactu waan soo noqday wey rajactuna waan soo ceshaday waay haddaad tiraahdaa waan soo noqday waan soo ceshaday noqon mayso inkastoo qaarkood leeyihiin qasadkaa la fiirinayaa cajabka dhibaatadaasa ah, haysata iyo kuwa carabta hadda cajabka shabahda erey hadduu ku soo ceshado min xayu اljumla wa biitifaaqi اlculamaai ereygiina labuu noqon karaa sida alaaqi inuu yidhaahdo eraygu inuu sarix yahay waan soo ceshaday iyo xaaskaygii waan ku noqday iyo waa erayo sariixa niyo uma baahna marka riwaayaadka xadiidkii waxaa ka mid ah abi hurayra alaaun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun riwaayaadkiisa waxaa ka mid ahaa aalaaqu wاnikaaxu wاrajcatu haddii eray sariixa aad ku dhahdo niyaduma baahna qaybna waxaa weeye qaybta la yidhaahdo kinaayada ereyga kinaayada rajaca soo ceshina noqon kara wax kalena noqon karana niyo soo ceshi buu u baahan yahay waxay yidhahdeen maxaa ka mid a kinaayada xaaskaygii baa tahay inuu yidhaahdo inuu yidhaahdo sidii weelii hore aadii ahayd baad ii tahay ereygaa waa erey macnayo badan yeelan kara saas darteed haddii uu soo ceshi uga jeedana soo ceshi wuu noqon haddaanu uga jeedinna noqon maayo qayb labaadee laysku khilaafsan yahay rajactu ma noqotaa ficil ma lagu soo ceshan karaa cinda shaaficiyati la oo reerku erey inuu ku soo ceshado maahane si kale uusoo noqon mayso wa cinda aljamhuuri saddexda madaahibta kalena nacam tafaasiishaa baa isku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen iyadoon af rajactu laga dhihin reerkii xiriir goboleed hadduu dhex maro rajacti bay ka dhiganta waa isu noqdeen reerkii <coughs> masaladaa waxay saamaysay gabadhun bay isu qurxin kartaa ninkii intayna ciddadu dhammaanin qoladii tiri ficil way noqon kartaa waxay dhaheen haa kuwii yihi ficil ma noqotana waxay dhaheen maya waxaa la yihi xiriirkii goboleed iyo galmadii la garaye inta ka horeysana haddii ficil baa la soo noqon aan dhahno inta ka horeysana istaataabasho soo ma noqotaa waxay dhaheen cinda axanafiyati wاlmaalikiyati nacam waxay dhaheen alwaطu wa muqadimaat isku mid wey xanaabiradaa waxoogay yarkana qaadqaaday haddaan niraana ficilku waa soo qaybtii sariixa iyo qaybtii kinaayada ahayd kee gelayaan ma sariixbaa aan niyo u baahnayn mise niyuu u baahan yahay huna اkhtalafuu halkaasi qoladii ficil baa soo ceshiya ku kala jabeen qolo waxay yidhaahdeen waa kinaaya haddii markay xiriirka gogol iyo istaabashadu dhex marayso ninka niyadiisa soo cesho aynan ahayn zino wey qolana waxay idhahdeen maye haddii ayba noqoto hadal iyo waxoogay gacmo istaabtiya hadday noqotona niyay u baahan tahay sababtoo ajaanibba way dhex mari kartaayo ama dad ahal iyo maxaarim ay dhex mari kartaa hadal iyo salaan laakiin hadday xiriir gogoleed marto waa sariix halkaasaan marinaynaa bay qorana yihahdeen calaa kulli xaal masaa'ilka unbaa aqwaasha qeildayga laydinka dhex raadiyaa ijtihaadaadkaa masaladan baaburajca dhowr masale aan kusoo gabagabeeye haddaba laba masal hal masale aan kusoo gabagabeeye ninku haweenta uu soo ceshanayo haweenta uu soo ceshanayo inuu ogeysiiye mawaajibba jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen si aan muran iyo doodii isqabqabsi looga badbaado inuu u sheega inay wanaagsan tahay ay sunno tahay laakiin aynan waajib ahayn hadduu ka taga uu dambaabayo haddii aanu u sheegin oo hadhow la isinkiro isaga markhaati baa looga baahan yahay hadduu markhaati keeni waayo iyadaa dhaaran hadday diiddo waana lagu kala yaacay oo isagu muddaci weeyo xaaskiisa inay tahay buu sheeganayaa iyadana muddacaa calayhi weeyo in la qabaa lagu sheeganayaa hadday diidan tahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara baa la marin kitaab baallaha inta loogu dhuftaa kala yaaca la dhihi hadduu markhaati keensan waayo iyadana ay inkirtay diiddo taana baabulqadaa bay gelaysaa fain inqadat ciddatuhaa ciddadeeda hadday goodo xalla lahu nikaaxuhaa inuu guursada u bannaan bicaqdin jadiidin guur cusyo meher cusub inuu guursado wa takuunu macahu waxay kula joogaysaa calaa maa baqiya wixii soo haray min aalaaqi dalqadihii soo haray haddii ninkii haweentii uu dalqad ku furo ama tii labaad ay tahay oo ciddadii dhammaato oy kadib heshiiyaan guur horle iyo meherer la isguursan karaan laakiin meherkeeda gabadha loo magacaabaya waa mid cusub kii hore maaha imise dalqadood baad ku qabi intii kuu laabnayd hadday laba kuu laabnayd iyo hadday hal kuu laabnayd kaana waa qowlu jamaahiiri ahli اcilmi min asaxaabati wاtaabiciina faman bacdahu hal masala aada la isugu qabtay marka gabadhii hal dalqad baad ku furtay ciddadii baa ka dhammaatay nin kaley guursatay ninkiibay kala tageen markaasaa isku soo noqoteen mise dalqadood baad ku qabi markaas ma saddex cusubba mise waa labadii kuu dhinay cumar iyo cali iyo cimraan ibnu xuseyn iyo rag badan waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen intii kuu dhinayd wey alaaqu markuu saddex gaaro baa guurka dambe wax ka bedelaa ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo dad kalena waxay yidhaahdeen marba guur kale hadday soo martay saddexdiibu waa baabiiye hal iyo laba baabiin waay guurkii labaad ee ninka ay guursatay dhexe ee saddexda dalqadood ebarka ka dhigay ma hal iyo labu mari dulmari waayedheh qolana waxay yidhaahdeen saddexda unbuu dumiyaaye inta kale wuu ka dulboodaa masalada waa masala daba nisaac ka taagan yahay fain allaqahaa haddii uu haweentii xaaskiisii furo alaaan saddex dalqadii saddexaad ee ugu dambeysay haddii uu ku furo lam taxilla lahu uma bannaana ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shan shardi markii la hela kadib maahane ka hor uma bannaana saddexdii dalqadood hadday dhammaadaan labadan qof way u kala dhammaatayee waa inay kala tagaan dinbay isugu soo noqon karaan haa haddii shuruuddan shanta ee soo socota la helo haddii shuruuddaa mid ka mida la waayana labadaa qof intay ifka joogaan isuma bannaana ilaa shuruuddu dhammaystiranto shardiga koobaad inqidaa'u ciddatihaa ciddadeedii waa inay dhammaata minhu isaga ay ka ciddo tirsanaysay furitaankiisi iyo kala tagoodii waayo haweentu intay ciddo ku jirta lama guursan karo ijmaacan guurkaa la guursada haddiiba lagu tallaabsadana baailun ijmaacan ilmihii ka dhashana waladu xaraamin itifaaqan gabadha ciddada ku jirta waa nikaaxa mujmac calayhi buu ka mid yahay inuusan asaxaynin haween ciddo ku jirta marka ciddadii horta waa inay ka dhammaato shardiga labaad wataswiijuhaa waa inay guursata bikayrihi nin kale nin kalena waa inay guursato meherkiisu ku dhaco shardiga saddexaad wa dukhuuluhu bihaa inuu u galmoodo wa isaabatuhaa inuu asibo waa shardiga saddexaadoo uu xili iyo reeraysto xiriir gogoleedna dhex mara weeye haddii ninkani aanu dhex marinoo inan is-aragba ama xiriir gogoleed haba isdhex maroo ha is arkaane kuwii lasoo sheegeen waxba la joogin uu ka mid yahay isna warkiisa waxba ma xalaaleeyo shardiga afraad wa baynuunatuhaa minhu ninkiina inay ka dheeraato dalaaqi uga dhammaada weeye oo uu dalqad ku furo ama laba ku furo ama saddex wanqidaau ciddatihaa ciddadeedii inay dhammaato minhu ninkaa labaad ciddadii inay ka dhammaato weeye shantaa shardi marka la helo bay ninkii hore isku noqon karaan shardiga koowaad iyo labaad waa iska caadi ka saddexaad qur-aanku waa tilmaamay ilahi wuxuu yihi fain طallaqahaa tii saddexaad haddii uu furo falaa taxilu lahu min bacdu intaa kadib uma banaana xataa tankixa zawja gayrah ilaa nin isaga aan ahayn ay guursato uma banaana hadday guursatana ah, ilaa xiriir gogoleeduu dhex maro oo xili iyo isreeraystaan xalaal u noqon maysa hadday saa ku kala tagaan ninkii hore xadiidka caisha ee saxiixeynka ku yiilay waa kay gabadh nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam ay tiri rasuulka ilaahay ow nin rifaacatal quradii la yidhaahdaa i qabi jiray waa i furay oo fa abadta alaaqi alaaqaygii saddexdii buu ii dhameeyey xataa tankixa zawjan hayrahu bay noqotay kadib waxaan guursaday cabdiraxmaan ibni zabiir baan guursaday nin la yihahdo bifatxi zaay cabdiraxmaan ibni zabiir baan guursaday ninkiina meesha waxba kuma hayo waa un gobasha waa un iska tagee inamaa macahu milu hudbati hawbi waxa uu meesha ku wataa hayaaye marafa darafkeed oo kaleeta way tiri jilaycu meesha waxaama yaala ninkaasi nin reer naag deeqi kara ama baahidayda guurdabooli kara maba ahaba ninkaas nabigu intuu ku qosay u ala salaam wuxuu yihi aturiidiina an tarjicii ilaa rifaaca rifaaca inaad ku laabataad rabtaa sow ma aha laa maya xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa aad si fiican isu dhadhamisaan ood macaankiina is aragtaan waxba kama jira halkan ay ka qaateen baan u malayn guurka arooska kuwa shahrul casalka u bixiyey cusaylada ay ka qaateen baan u malaynaya halkaa waxaa ka muuqata haddaan xile iyo reer la isu noqonin xiriir gogoleedoo la taaban karana uunan dhex marin inaan guurka dambe ee kala tagaanna guurkaa dambe wax ka jirine weli nin kale inay soo guursato wey inay ka dheeraata ninkii oosfuro iyo ciddadeedu inay dhammaatana ciddadii hore axkaamteeday la mid tahay guurku sidaa markuu u dhacayo cala saxiixi nusuusta sharcigu siday keenayso waxaa shardi ahoo kale guur daacado guur looga jeedo waa inuu yahay waa labadan qof inay isu guursadeen guur daacaday rabaan inay reer noqdaan hadhow haba isqabtaan oo haismaan dhaafaan laakiin qasadku haddii uu yahay guurkii maxlalka ahaa iyo ninkii hore jid loo fura hadday tahay oo ama tol iyo qalaabo soo qabanqaabiyeen ama labadooduba qof soo shukaansadeen hawshii si la isugu soo noqdo maxlal la samaynayo guurka maxralku ma asaxo hadduusan guurka asixinna xiriirka gogoleedee naagtii iyo ninkan maxralkaa dhex maray ma asa xalaal ma aha xataa tankixa zawjan hayrahu weli lama hayo waa zawjiya guur daacada wey arrintaana nabigaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid duruq saxaabo badan laga wariyey wuxuu ku sheegay inuu yidhi riwaayadii xadiidka cuqbata bni caamir alaa birukum bitaysi mustacaari orgiga lasoo qoorhsaday lasoo ergistay ma idiin sheegaa lacana allaahu lmuxallila wlmuxallala lahu lacnad ilaahay ha ku dhacdo kan la qoorsadee waxbaan xalaalayn leh iyo kan ii xalaaleela labadaba lafdigaa intaa dambana min xadiidi abi hurayra iyo kayrkiiba nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam lacana allaahu lmuxallila wlmuxallala lahu ninka lasoo kaxaystay ee naagtan ii xalaalee la yihi lacnadii ha ku dhacdo naxariista alla alla ka fogeeyo kan ii xalaalee lehna naxariista alla alla ka fogeeyo kanna guur daacada maaha nin wax guursadayna ma ahee awr iyo dibi iyo orgi lasoo qoorsaday wuu yiri nabig alai salaam oo geela iyo riyaha io abaahi la yihi innagana waxaa dhacda mararka qaarkood kii hore intuu banaanka istaago marka uu siraa reerkii xiriir baa dhex mara intuu dalaq soo yihaahdo nin garbaha qabto ha igaga biyo bixi yihahda sheegi jiray guurka haddaba maxlalku ma ansaxo nin naag saddex uga dhammaatay maxlal u marayna xaaraan buu kula nool yahay calaa lisaani muxamadin sala allahu calayhi wasalamana malcuun naxariista ilaahay laga fogeeye wey bal kan isagu reer iyo xislaan iyo axuuba raadsanayaaye kan lacnadda soo doontay reerna aanu meeloobin isaga saacado iyo hal mar iyo habeen jiifay bal kan adigu eg muxuu soo doontay baasha qabyaaladda la yidhaahdo ama adduunyada raadinteedu xaaraanta iyo lacnadda way ku gelisaa ninkii duqii waayeelka ahaa islaantii caruur badan bay haysaayoo lama sii dayn karee wax u maxlalaan u baahannahay ee wiilashii talkii adeerka loo ahaa mid yaan kaxaynaa waa dhaqan soomaaliyeed magaalooyinkana waxaa ku badan mid waxoogay la siiyo maxlal noqda ataysu mustacaaru lasoo gata wey waa can casabi ilfaxli oo kaleeto wey awrka qoodhaa biyihiisa in la gada ma banaana ninka waa lasoo iibsaday habeenkaa galmada iyo biyaha laga soo iibsaday marka guurka sidaasa ninkii xalaal raba ile dadkan dhimasho iyo xisaab iyo aakhara ka dambayse ninkaa xalaal doonayo maxlal ma asaxo islaamta iyo ninka iyo ka loo xalilaya kan xalilaya iyo kii ka soo shaqeeya xaaraanta iyo wadaadkii xaaraanta ogo waa meheri yihaahdaan intaba malcuunin naxariista ilahay ka fogaanay wey guur naxariista ilaahay lagaga fogaanayana ma asaxayo oo mukhaalaf shariicadii ah masalada ah layska ilaaliyo marar badan baa lagu fududaaday faslun fasalkan filiilaa'i weeye dhaarashadii reerku marka la isguursado xuquuqda la leeyahay waxaa ka mida ah xaqu listimtaaci wa qadaai shahwati qofka baahidiisa shahwa inuu qofka kale ka helo layskuna raaxaystiyo raaxaysiiyo nafis layska helo waxaa loogu talagalay asaaska guurka weeye walidaalika baynu soo marnay haweentii xaggeeda hadday ka timaada cillad aynan reer iyo xilo lagu xaajo guta noqon karin ninkii xarigiisu inu furan yahay hadday xagga ninka aljabu waalcunnatu iyo lamida ka timaadana gabadhii xarigeedu inuu furan yahay guurkana nabigu cala sl markuu ku boorinaya dadka wuxuu ku tilmaamay nafta shahawaadkeedii in lagu daboolayo oo waxa uu yidhi yaa macshara ashabaabi man istaaaca minkum اlbaata falyatazawaj sabab fainahu agadu lilbasari wa lilfarji indhahaaga shahwadaa raaraaci lahaana isagaa intuu deeqa dabooli og farjigaagii xaraan ku dhici lahaana isagaa ilaaliya badbaadina waa xalaal baad ku badbaadin walidaalika uu xadiid kale ku yidhi midkiin haddii ninkii ragga reexaas kale lala hadlayey midkiin haddii uu suuqa haweenku arko oo naftiisa dareen qaato gurigiisa inta uu ku soo laabto shahwadiisa iyo dareenkiisa gurigiisa ha ku dhammaysto ilaan labaduba isku midun weeye dareen gudashadu arrintii sidaas ahayd waa xaqay haweentu leedahay waana xaq ninku uu leeyahay waxaa la yidhi haweentu hadday diiddo bilaa cudrin baabu nushuus bay geliyo xaqeedii nafaqa iyo qisme iyo xuquuqdee ninka kulahaydoo dhanba hal mar buu xaq u leeyahay inuu jaro oo way waaye xaqulahaanshihii ninkana haddii xaqii laga waayo oo uu gudan waayo isagana xaqii lagu lahaabuu gabayo gabadhuu xarigeed furan xukun iyo qadana way tegi halkaa marka la leeyahay ilaa gabadhu gurigii aabbaheed iyo hooyadeed meelay seexatana ma waayin waxay cuntiya dharay xiratana waxay ku xaragootana ma waayine baahi ay lahayd bay doonaysa inay gudato sida ninkufa ninkii hadduu dhaarto marka allaa yata'a zawjatahu xaaskiisii inuusan u galmoonaynin iyo gogol ugu tegaynin mulaqan sinaba isagoon kala qaadin oo waqti ku xihin cimrigaha ku furto wey aw muddatan mudduu qabtay taziidu ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood lix bilood ama sanad ama laba sano agteeda inaana maraynin buu ku dhaartay fa huwa muulin nin ka dhaartay hawaantiisii oo baabul iilaa gelaya wey wayuajaru lahu waxaa muddo dib loogu dhigayaa in sa'alat daalika arrintaa hadday weydiisatoy tirado arrintan iga ma yeeli karo arbacata ashhurin afar bilood baa la sugi waxaa leleeyahay afartan bilood ama isku soo waansadaa uma yukhayaru khiyaar baa la gelin ninkii bayna alfay inuu reerkiisii ku noqdo watakfiir inuu kafaaro guto aw alaaqi inuu iska furo iska sii daaya labadaa khiyaar buu leeyahay fain imtanaca haddii uu ka reebtoomoo diido mana furayo mana ku noqonayo uu yidhaahdo alaqa calayhi alxaakimu qaadigaa ka furaya wayna furmaysaa halkan aayad baa daahirka qur-aanka ahoo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faawuu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa faina allaha samiicun caliim kuwa haweenka raggooda ka ragga haweenkooda ka dhaartay yu'luuna min nisaa'ihim ka dhaaranaya inuusan agteeda marayninna ku dhaaranaya waxay xaq u leeyihiin in la sugo arbacatu ashhurin afar bilood afartaa bilood gudaheeda ama kadib fain faa-uu kadib hadday soo laabtaan oo reernimadii ku soo laabtaan fa ina allaha gafuurun raxiimun dembigii intaa uu ka galay iyo dhibkii iyo ciilkii muddadaa uu baday ilaahay waa dhaafayaa haddii uu ka soo laabto dabcan dhaartiisii uu jebiyeyna hadday muddadu intaa ka badnayd ama muddaba ayna lahaynna kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum bay geli wain cazamuu alaaqa hadduu go-aansado inuu iskaba furo fasaxana faina allaha samiicun caliim ilaahay waa maqla xolbana waagu yahay iyadana albaab iyo furan wey labadaa waxaan ahaynse ma furna gabadhu ma furmaysa dhaartii laakiin ninkii waa la keeni intaa wixii ka badan darar bay ku tahay afar bilood ka badanna ma sabri karto oo ma dulqaadan karto sida dabiiciga ah walidaalika cumar radi allahu canhu wa ardaahu wuxuu u yimid gabadhiisa xafs habeen habeenada kamida ciidankii jihaad baa socday furimaha iyo huquurta la aadaya goobaha dagaalku ka socdo muddo badan bay ragga qaarkii dagaalka iyo furinta ku maqnaan jireen iyagoo qiiradii jihaadkii iyo alabu shahaada ay wado habeenkii dambe cumar wuxuu samayn jiray goorta habeenkii mugdi noqoto buu dariiqyada iyo luuqyada magaalada mari jiray bal xog inuu maqlo bal xogta dadku ku sheekaysanayaan iyo xanta inuu dhagaysto bal dad oo isaga ka eed sheeganaya oo ka calaacalaya inuu maqlo si uu dadka baahidooda iyo xaaladooda la socdo guri buu soo agmaray xilligii dambe gurigiioo gabadhi ka geeraaraysuu maqlay inta istaagay buu dhegta dhigay bal maxay ku geeraaraysaa gebigeedii markuu dhegaystay wuxuu gartay gabadha ninkeedii waa keligeed muddana ninkeedii jihaad buu ku maqan yahay mudduu maqan yahay ninkeedii waxay leedahay haddaanaan ninkayga xurmaynaynin rabbina ka cabsanaynin sariirtan intaa cidlo ma ahaateene hareeraheeda iyo dhinacyadeeda dhaqdhaqaaq iyo gilgilasho badan baa ka dhici lahayd beeleeda laxurrika hada sariiru min hada sariiri jawaanibu uu soo noqday xabsu u yimidoo xabsahay gabari haweentay nin ka sabirta maxaa ugu badan waxay tihi afar bilood riwaayadka qaarkood waxay ku dareen amaa qara'ta qowla allahi tacaala liladiina yu'luuna min nisaa'ihim talabusu arbacati ashhurin markaasuu wareegto soo saaray wuxuu yihi nin reerkiisa jihaad kasta ha jire afar bilood ka badan ka maqnaan kara lama arko nin kastoo afar bilood ay gaarto waa in lasoo fasaxaa cid kale lagu bedelaayoo gurigiiyo reerka u yimaadaan markaasuu wareegtada cumar soo saaray radiallahu canhu wa isagoo habeenkaa warkaa uu dhegaystay uu wax badan ka bedelay marka afartaa bilood baa ugu badan idina sanadaad iska maqnaanaysaan anugu reerku halkaan iska deganaado anuu meelahaasaan ka shaqaystaa iyo janaalaan aha iyo yurub baan jiraa iyo meel baan wareegaa iyo afar sanad baan maqnaani iyadu hadday cafido raalli noqoto nacam oo xaqeedii cafiday hadday maya tiraahdo soomaaliya jirtaayo labadii saddexdii sanaan mar bil u tagaa warkaa socon maayo waa xaqay leedahay hadday cafidana la garay haddii kalena afar bilood ka badan xaquma laha ninku gabadha inta uu xayiro laa muallaqa walaa musawaja inuu ka dhigo arrintaasi markay badatay dhibaatadan badan bay keentay rag badanoo maqan inay caruur usii dhashaan bay keentay idinku de waxaa laga yaabaa mid iyo laba inay idin soo maraane annagaa meela maxkamada ahaan u eeg joogne warka ha sheegin inta nin maqan sanad iyo laba iyo saddex iyo afar sano iska maqan reerkii guri baa la dejiyey biil baa loo soo diray lacag badan baa lagu soo qarqiyey reerihii way dhergeen calooshii way buuxsantay alla kacabsigiina waa yaraaday isagiina waa iman waaye qaar baaba afar sanadkii mar buu yimaadaa caruurtu tirsanayoo dhan maadan dhalin lagu yihi intuu dhoofisiri oo intaad maqan tahay inbay uureysanayso carargelayeene isna kii uu kaga tegay buu boodi jiray marka qadiyadda mushkilada qoys ee ka taagan meel kale haddaadan aadan aadin magaaladeennan wax maskaxdiinu sawiran karta maaha inta ninee maqan mushkiladii maqnaanshihii badnaana ay keentay in guryahoodii gogashoodii aynan faaruq noqonin sabab kastaba ha keentee waa hadhi badan waxaa ku sii darmaday xaaladaha qaarkood tuna sharcigu labaada uu ka digaybaa iyadoo saasa lagu daray mar kastoo mukhaalafaadka sharciga la badiyo masaa'ibka ka dhasho ay tira iyadoo intaa in laysaga maqnaado sidaa sharcigu u diiday baa la jebiyey jebintiibaa mid kaleoo si khaasa ah sharcigu uga digay baa lagu daray afara'ayta alxamu baa lagu daray qaala alxamu lmowtu ninka gabadhii ninkii ka maqnaa walaalkii wuu la dejin guriga walaalkii waa la degano meel kale kuma biiri karee gurigiis laba saddex qol wey mid waa fadhi midna iyadaa degan ka kalena walaalkii baa degan isna sanad buu maqan yahay isna sanad buu maqan yahay wiiluu abtuu yahay baa degan miduu adeeru yahay baa degan miday ilma adeer yihiin baa degan qolka hadege adiga muxuu ku yeeli buu ku leehay shariicadii khalwadii la diiday nin iyo naagaan isu maxram ahayn ay keligoo isla joogaan waa la diiday gaar ahaan baa nabiga la yidhi afara'ayta alxamwa ninka ragga la dhashay ee gabadha dumaashiyadeeda ah ka waran markaasu wuxuu yihi alxamu lmowt isagu waaba geeri dhimasho wey maxaa dhimasho looga dhigay ninka shisheeyahe guriga soo galaya dadka dariska ama ah dareen qaadi ninkan wuxuu ka soo doonayaa guriga laakiin ninkan qaraabada ee meesha la keenay ee meesha ku jira haddii soo iska soo gal loo ogolaaday deg baa waad tiraahdeene isagu dadkii tuhun iyo dareen qaadi maayaanoo gurigii walaalkii weeyi abtigii iyo adeerkii weeye maa la dhihio markaasuu adduunka dhanba fasaadin fasaadka uu wada la dareemi maayo de fasaad la dareemi karoo dadku amay kula yaabaan qofku is yiraahdiyo mid cidiba dareen kaa qaadi mayse waxaa doonta qasleh kala daran sooma afara'ayta alxamwa haweenkii waa ka muuqan tihiin walaal iyo abti iyo adeerna waa la dejiseen wixii ka dhacay baa ka dhacay marka waxa ilaahay xaalkiisa iyo qadarkiisa og yahay baa ka dhacay xadiiu naasina intii sheekadaa ka warqabta wax badan bay ka ogtahay haddaba afartii bilood markay dhammaato hadduu afar bilood ka badan qabsadaba muddo uusan ku xirin waxaa laleeyahay waktigaad xaqa u lahayd in lagu sugo oo dib usu waansato oo dib isugu noqoto oo haddii cadi iyo xanaaq ku hayay uu kaa daga waa la gaaray intaa ka badanna inay xilana ku ahaato xaqeedii gogoleedna ay weydo ma bannaana xaqna uma lihid laba mid soo gal reerkii ku noqo kafaarana iska bixi oo reerkii nabadugu noqoo xaqay gabadha kulahayd iyo istimtaaci iyo gogoshii haka hesho oynan ahayn warqadeedii halkaa dhig ha raadsata risiqeeda ilaahay labadaa midna yeeli maayo hadduu yidhaahdo markaasuu qadaha maxkamaddu soo dhexgeli markay soo dhexgashana gabadhiibay furi rajactuna ma dhihi karo isaga rajactu ma dhihi karo markii qaadigii ka furo culimmada qaar baa yidhi rajactu wuu dhihi karaa laakiin waxay yidhaahdeen way fiirinoo rajactu markuu yihahdo qaadigii ku noqo ninkii rajactu yidhi bay dhihi dalqa labaad buu ridi rajactu ha yihahdo ha ku noqoto dalqa saddexaad buu ridi fain allaqahaa falaa taxilu lahu bacdu xataa tankixa zawjahu ayrahu bay tegi qadiyadaasi xuquuqda dumarku ay ku leeyihiin raggooda iyo xaqa ay ku leeyihiin inaan laga maqnaanin bay halkaa tilmaamaysaa ninka laakiin wsxanaajin markay tiraahdo aniga intaa ka badan ma xamili karo ma yeeli karo inta ilaahay idiin dabciyo iska sasaba laakiin qofkan muslimkaihi inaad fitno sabab ugu noqoto lama rabo inaad guur xalaalana ka xayirto xaqeediina aynan kaa helin taana ay sababto xaaraan inay ku dhacdo inaad sabab ugu noqoto xumaha ma banaano saa darteed gabdhuhuna ninkii soo noqon waayee la waaya waan soo biilaa cudurdaar maahee hadduu sabirku ku adkaada intay xaraan ku dhici lahaayeen qaadiga intay u tagaan waraaq fasaqa ha qaataan nin kalena ha guursadaan laakiin yaynan qarinino nin kale intay isfasaqdo ay guursato isagana biilka yaynan ka daldaline sida u sheegto wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu mualifku yihi faslu waاdihaaru an yaquula الrajulu lizawjatihi anti calaya ka dahri ummi fasalkan wuxuu ku saabsan yahay baabu dihaar baabu dihaar haddaba waa nooc ka mid ahaan jiray xilligii jaahiliyada carabta iyo islaamka qaybtiisii hore wuxuu ahaan jiray qaab ka mida qaababka reerku ay ku kala tagaan ee la ysku furo wa min hunaabuu wuxuu ahaan jiray qofku dihaar marka uu la yimaado ninku sidii isagoo xaaskiisa ay xaraam ka noqotay oo furay xukunkeed buu ahaan jiray kadibna waa la xaaraantinimeeyey oo kafaara waajibaysaa la yidhi laakiin waxaa la nasakhay inuu talaaq noqdo ama furitaan noqdo haddii uu asalkiisii talaaq ahaa alaaqan ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala shariicadiisuna caddaysay inay yahay biyadi rajul sidoo kale dihaarkuna biyadi rajuli weeyo ragga unbay ka sugnaataa haddaba dihaarku waa ninkoo haweentiisii xaaskiisii yidhaahda waxaad igala mid tahay qof dumara uu magacaabay oon isaga marnaba guul ugu bannaanayn weligii ama bisababi nasab ha ahaato ama bisababi ridaaci ha ahaato ama bisababi musaahara iyo xididtinimo iyo sodo ha noqoto inuu xaaskiisii isaga uu qabee xalaasha u ahaa uu yidhaahda waxaad igala mid tahay hooyaday walaashay eeddaday habaryartay ama xubno jirkeeda ka mid a ah oo inuu arkaanu bannaanayn uu yidhaahda sida dhabarka ama caloosha ama bowlyaha ama miskaha midkuu doon ha yidhaahdo xadda inuu arkaanu bannaanayn oo kaleeta aad iga tahay xaaskiisii inuu yidhaahdo waa dihaar la yidhaahdaa siqada ugu caansan ee la baxay ee magaca kula baxayna an yaquula waa inuu yidhaahdo alrajulu ninku lisawjatihi xaaskiisii uu ku yidhaahdo anti adigu calaya aniga ka dahri ummii sida hooyaday dhabarkeedoo kale adiga tahay sida hooyaday dhabarkeedu xiriir goodeed iyo xaasnimo aanu igu bannaanayn sidaa oo kaleeta adiga tahayoo xiriir gogoleed iyo xaasnimo saacadda laga bilaabo sidaasoo kale adiga tahayoo iguma bannaanid inuu yidhaahdaa dihaar la yidhaahdaa haddaba masalada dihaarka qofku markuu la yimaado inay طalaaq ahaan jirtay waxaa caddaynaya xadiidkii sababta u ahaa soo degitaanka awalka suuratu اmujaadila ee qisadii qowla binti haclaba iyo odaygii qabay aws bni saamit ahaa sida saxaaxa ku taalla xadiidkaa wuxuu sheegayaa inuu aws bni saamit isagoo waayeelah uu xaaskiisii khawlata binti thaclaba uu ku yidhi anti calaya ka dahri ummii hooyaday dhabarkeedoo kaleeta ad tahay qofku hadduu saa yidhaahdana talaaq bay ahaan jirtay iyo kala tag nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam arrintii bay u sheegtay markaasuu wuxuu yidhi waa xaruntii calayhi xaaraan baad ka tahay markaasay waxoogay ku calaacasho waxay tihi wareedha rasuulka ilaahay oo caruur yar yaraa jooga haddaan isaga uga tagana way dayacmayaanoo ma hayn karo haddii anigu aan qaatana ma biili karo way gaajoonayaan nabigu wuxuu yidhi sidaa waxaan ahayn kuuma hayo sidaasoo ah inaad xaaraan ka tahay markaasay waxay tihi ilaahay waan haddaba u dacwoonayaayo weydiisanayaa wax ka duwan waa inay iska tagtay markaa kadib baa nabiga ku soo degtay markay nabiga la hadlaysay guriga caaishuu joogay radia allahu canha wa ardaaha caaishana qaybta dambe gurigay ku jirtay laakiin hadalka maanay maqlaynin oo khawla binti thaclaba hoos bay u hadlaysay oo hadalka kor uma taagtaagayn markaa wey markii laa ilahi qad samica allaahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allaahi wallaahu yasmacu taxaawurakuma ilaahay wuu maqlay gabadhii iyo haweentii kaala doodaysay ninkeeda ilaahayna u dacwoonaysay u duruufa sheeganaysay ilaahayna hadal isweydaarsigiinnii iyo waxay idin dhexmaray waa maqlayay oo marka caisha ile radi allahu canha waardaha anigii guriga joogay hadalkeediya waxay leedahay ma maqlaynin ilaahayna wuxuu ka maqlay min fowqi sabci samaawaatin toddoba samo korkeed buu ka maqlay isagoo toddobada samo carshigaba ka sarreeya saa darteed ilaahayna waxba ka qarsoomaynin laa takhfaa calayhi khaafiya uu yahay bay arrintaa u deliishanaysa caaisha radi allahu canha wa aayadihii soo degay baa haddaba xukumkii sheegay aayaduhu marka koowaad waxay sheegeen sidiisaba dihaarku inuu xaraam yahay oo dembi yahay hadalkanaad xaaskaadii xalaasha ahaa ku tiri hooyaday oo muxaram ii ahayd oo xaraam iga ahayd baad la mid tahayna marka koowaad uu been yahay aan ilaahay ka dhigin ilaahay baa axkaamta jideeya axkaamtuna maxalka iyo makaanka wasfi iyo awsaaf ay qaadato ku tacalluqda weeye taasina tashriic iyo rabbi waxyigiisa loogu noqdaa saa darteed adu haddaad iska tiraada xaaskaagii xalaashaa hooyadoo kale xaraamaad iga tahay hadal beena weeye hadalkaa beentaana weliba dembi weeye wa innahum layaquuluuna munkaran min alqowli wa hadal xun oo dembi ah iyo wasuuran been abuuraan sal iyo raad lahayn bay ku hadlayaan ay ku dhawaaqayaan taasi waxay keentay fuqahada culimmada muslimiinta qaarkood markay ka hadlayaan kabaa'irta dunuubta kabaa'irta ah inay dahaarka ku daraan bay keentay maadaama ilaah yidhi wainnahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuuran hadalka aad tirin uu been yahayna aayadda qayb kale lagu caddeeyo maa hunna ummahaatihim in ummahaatuhum ila laa ii waladnahum kuwii baa hooyooyinkooda warkan hooyadii baad iga tahaye waxba kama jiro hooye uma aha baa la yidhi intaaba maadaama ilaahay ku magacaabay bay culimmada qaarkood kutubulkabaa'irka wax ka qoray bay dihaarka kabaa'irka ku dareen haddaba waa muxaram xukumkiisa dihaar haddii aada rabto inaad samaysood ereygaa tidhaahda waa dembi waana erey been abuurahoon saliya raatoonad ahayn oon xaqiiqo ahayn qofkii sameeyana dembi iyo xaraam buu ku dhacay fa idaa qaala hadduu ku yidhaahdo lahaa xaaskiisii daalika hadalka hooyadii baad igala mid tahay haddii uu ku yidhaahdo walam yutbichu aanu raacin bialaaqi inuu furayana uunan raacinin saara wuxuu noqonayaa ninkii caayidan mid ka noqday kala tagii iyo xaaraan baad iga tahaydii hadalka uu ku bilaabay nin ka noqday buu noqonayaa walaasimathu lkafaaratu kafaaro gud baana ku laazimaya wuxuu fasirayaa halkan rabaa inuu fasiro qowluhu tacaala aladiina waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqaba kuwa haweenkooda hooyadii dhabarkeedoo kalaad iga tahay ku yidhaahda kadibna ka laabta ee ka noqda ka noqoshadii baa culimmadu isku qabteen macnaha uma yacuuduuna maxaa ka noqoshaa fuqahaada shaaficiyada iyo qaar mufasiriinta ka mida ah waxay yidhaahdaan in aanu alaaq raacinin baa ka noqosho lafteeda walidaalika wuxuu ku yidhi walam yutbichu bialaaqi halka culimmada qaarkood ay yidhaahdeen sida daahiriyada oo kaleeto waa inuu afka iyo erey ka yidhaahdo waan ka noqday oo cawdadii soo noqodku uu qowli iyo lafdi erey la yidhi noqdaa qaarna waxay yidhaahdeen ficil bay noqotaayo waa inuu reerkii gurigii iska sii joogo reerkii inuu sii dhaqda uu doonayo ala kulli xaal ninkii haddii uu furo oo gabadhii dalaaquu raaciyo wax kafaaro ah laguma laha hadduu reerkii inuu dhaqdiiyo reernimo doonayo oo uu xogay waa yar xanaaqsanaa iyo waxooga iyadaa cabsiinayay iyo wax lamida haddii uu yidhaahdo lazimatu lkafaaratu kafaara gud baa ku laazima kafaara gudka walkafaaratu kafaaraduna cidqu raqabatin qoor inaad xoraysa weeye mu'minatin oo mu'minada kow saliimatin ka badbaaday oo ka badqabta min alcuyuubi ceebaha almudirati dhiba bilcamali shaqada iyo walkasbi inay shaqaystaan camal iyo kasbi waa isku mide eh. qof uu shaqaysan karo addoonka muuminkeeda xoreynayso addoon ismaamuli kara oo shaqaysan karoon meel lala-ayn oon curyaan iyo cagaha mid ka fadhiya ahayn inuu yahay wey fain lam yajid hadduunan helin fa siyaamu shahrayni laba bilood soonkood baa laga rabaa mutataabicayni oo xiriiro oo israacsan laba bilood oo isku bixisa inaad soontaan lagaa doonayaa fain lam yastatic hadduunan awoodin fa icaamu sittiina miskiina lixdan miskiin inaad quudisa weeye kullu miskiinin miskiin kastabana muddun baa la siinayaa wax ilaa lix boqol oo garaamu dhigma walaa yaxillu ma bannaana lilmudaahiri ninkii dihaarkaa ku dhacay waطuhaa xaaskiisi inuu taabto oo u tago xataa yukafira ilaa uu kafaara guto halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka hadlay kafaarada anwaacdeedu inay saddex tahay addoon la xoreeyo laba bilood oo la soomo iyo lixdan miskiin oo la quudiyo waxaa labaadoo uu sheegay kafaarada nooceedu inay tartiib la kala hormarinaya tahaye aadan taa doonto qaadan karin waxaa ugu horeeya qoor mu'minada in la xoreeyo waxaa ku xiga haddii aada weydo ama iyadiibaabaan laba helin sida hadda aan joogno oo kale ama xoola aad ku soo gadataadan haynin milkigaagana kuma jirto laba biloodoo isku xigtaad soomi mutataabi haddii aadan awoodin oo awooda keliya ma ahe aadan tabar u haynin markaa kadib lixdan miskiin baad quudin haddaad weydo addoon ma haysid soon ma awoodid waxda lixdan miskiin aad siisana ma haysid daahirka qisada aws bni haami saamit dayn lagugu leeyahay weeye dayn baa lagugu yeelani maale daharka qisadii ninkii ramadaanka jimaaca ku dhacay ee kafaaradii lagu yeeshay waa inay deyn kugu noqon baa xadiidka daahirkiisu kutusayaa tanna baabulqiyaas waa geli kartaa kafaaradaa haddaba la bixinayo ta hore cidqu raqabatin iyo sidaa tartiibkaa inay tahay waa daahirka adi suuratulmujaadila ee waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaassa waa inuu qoor xoreeyaa inta aanay xaaskii gogol iyo guriguri isku arag daalikum tuucaduuna bihi wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir faman lam yajid ninkaan heli karin fasiyaamu shahrayni mutataabicayn iyana min qabli an yatamaassa faman lam yastaطic qodka qofkaan awoodin faicaamu sitiina miskiina dalika litu'minuu biاllaahi warasuulihi wa tilka xuduud اllah aayadkii suurat اlmujaadila baa saddexdaa nooc iyo tartiib inay tahay lagu sheegay mualifka haddaba halkan wuxuu ku daray oo aayaddu aanay sheegin cidqu raqabatin in la xoreeyo muminatin aayaddu muminatin kuma darin daahirka aayaddu haddaba waa mutlaqa oo mu'minad iyo hayru mu'mina lama kala qaadin laakiin waxay leeyihiin siday fuqahadu masaa'il usuuliya isku hayaan bay hoos gashaayo kafaaradii markii qofkii qof dila ee khata iyo gaf u dila marka lagu sheegay fii suurati nnisaa baa qoorta la xoraynaya halkaasaa lagu daray inay mu'mino tahay wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'mina ilaa khaطأa waman qatala mu'mina khaطأa fataxriiru raqabati mu'mina wadiyaة musallamaة ilaa ahlih haddaba labadanba laba qof oo kafaara gudanaysa wey kafaaradoodiina waxay noqotay labadaba inay qoor iyo addoon xoreeyaan midna waxaa lagu daray mu'min inuu yahay midna mu'min inuu yahay laguma darin oo masaa'ilka ay qaarkood geliyaan usuuliyiinta iyo fuqahada shaaficiyaduna qabaan inay tahay min baabi xamli lmuطlaqi cala lmuqayad kan mulaqa aan waxba lagu darin waxaa lala doonanayaa kii lagu daray maadaama laba kafaaro oo laba raqaba la xoraynaya ay yihiin kan la sheegay baa labadaba u yaalla saasuu halkaasu ka keenayo oo mihaal mashhuur oo baabu mulaqi wاlmuqayad marka la ysku xambaarayo buu kugu yimaada ama laba xaaladood aan ka dhigno ama muطlaq iyo muqayad intaynu faahfaahino afar xaaladood aan ka dhignay marka uu leeyahay saliimati min alcuyuubi اlmudirati biاlcamali wاlkasbi waxay fuqahadu leeyihiin taa waxay u shardiyeen qoorta la xoraynayo inta aan la xorayn xilkeediiyo mas-uuliyaddeeda nafaqadeediiyo nolosheeda qofkii iska lahaabay dushiisa tahay qorta marka aada xoraysana iyadaa mas-uul iska noqon haddaba qof ismaamuli kara oo mas-uuliyaddii xilkiisii qaadi kara marka aada xorayso baa la dhihi karaa ilaahay buu ugu dhowaaday iyo alla dartii bay ka ahayd ajirku doon haddiibase curyaan ay ahayd oo si aad tiraahdo aada la-ayd isdhaafin iyo qoor kala bax bay u badan tahaye waxay yidhaahdeen ilaahay dartii uma badna markaasoo kharashkeeda iyo culayskeeda baad rabtaa inaad isdhaafiso middaa waxaa dheer bay yidhaahdeen xaq waajib kugu waajibay baad gudanaysaa cayn maal ah baa inaad bixisana kugu waajibtayo addoonku waa min jinsi ilmaali buu ka mid yahay amwaasha xuquuqda waajibaadka ah lagu gutana waxaa shuruudeeda ka mida ah asal ahaan assalaamatu min alcuyuubi udxiyadii hadaayaadka fiiriy adugu kan sakada loo bixinaya fiiri shuruuda caqiiqada eeg waxay yidhaahdeen amwaasha markii xaquuq waajibo ah lagu gudanayo qaacidada guud ee sharciga waxaanu ku naqaan in salaamatu min alcuyuub loo shartiyo marka dee jaryan cala alqaacida annagoo kuwa uga qiyaasanayna saliimata min alcuyuubi اlmudirati bilcamali wاlkasbi qaar waxay yidhahdeen oo kale sheegeen asal saddexaad baanu ilxaaqinaynaa oon haleeshiinaynaa wahuwa almukaatabu mukaatabkan ilaahay wuxuu yidhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran khayrkana waxaa ka mid a qofkiiyo dee qof dantiisa gudan kara xaqii lagu kitaabeeyeyna soo xamaali kara oo soo shaqayn kara waa inuu yahay fain lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayni baa lagaa rabaa haddii aadan awoodinna sitiina miskiinan baa lagaa doonayaa sitiina miskiinan waxay yidhaahdeen waxay isku qabteen ma lixdan miskiin oo kala duwanba mise aqaluljamci haddaana masaakiin tiro li tiro badan la sheegay aqaluljamci oo saddex uu yaraanba mise hal miskiin lixdan beri waad siin kartaa waa saddex qowl laakiin madhabku aqaluljamci inaad gaarsiisa weeye saddex wixii ka badan kullu miskiinin muddunna kafaaraadkii kale uga qiyaasteenoo in loo qaybiyo saddexdii suus in loo qaybiya masaakiinta ahayd oo kullu miskiinin muddun ahayd bay tanna ilxaaqiyeen ayad halkan uu yidhi walaa yaxilu lilmudaahiri uma banaana wacuhaa in haweentiina uu tago xataa yukafira waa daahirka aayadda marka koobaad min qabli an yatamaasa kafaarada waxaad gudan intaydaan dib isu reeraysanin saa darteed uma banaana ninka reerkiisii inuu gogol la seexdo xaas iyo reerna ka dhigto reeraysto isagoon kafaarada bixinin uma bannaana daahirka aayadda weeye waxaa kaloo waxaan baabudihaar ku khatimaynaa laba mas'alo masalada koobaadi dihaarku tawqiit ma yeelan karaa nacam wuu yeelan karaa dihaarku mid muطlaqana wuu noqon karaa mid muaqata oo waqti go-aan lagu xirayna wuu noqon karaa madhabka shaaficiyaduna waxay yidhaahdaan wahuwa aladharu aqwaasha imaamu shaafici midka raajixa ah sidaa weeye madhabku uu qabo ulow laba qowl oo kale ay jiraan waxaa loo daliishaday xadiidkii salamata bni sakrin radi allahu canhu wa baa wuxuu dihaar galay bisha ramadaan buu ku dhaartay oo dihaaray wuxuu yidhi inta bisha ramadaan socoto hooyaday dhabarkeed oo kale adiga tahay